بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu soo marnay walaa shaya miluhu atamhiil yanqasimu ilaa kam tamhiilku mi soo qaybsamaa ilaa qismayn maxay kale yihin haye nacam waayuhuma akharu nafyan fi nusuus labada keebaa badan marka nusuusta la nafyinaya tamiil tamhiil اlmakhluuqi bilkhaaliqi ayib ayib nacam in la nafiyo tamhiil iyo tashbiih in la nafiyo ayuhuma axsan walimaada nafyu tamhiil wa nafyu tashbiih keebaa labada fiican haye sababee markaa sax wey lannahu warada fi اlqur'an laysa kamilihi shayun sababu aakhar nacam haye sabab kale sabab kale ku noqoto ayib tashbiihu waa mujmal isagu oo yaxtamil macna sax oo yaxtamil macna qalad ama tamhiil isagu waxa weeye sidaa ma aha labadaas sababood daraaddeed waxa weeyaan tamhiil in la nafiya ay u fiican tahay oo tashbiih uga fiican tahay qadiimu bilabtidaa'in daa'imu bilantihaa haadihi waxa weeye asmaada ilahay ka ma aha iyo qadiim limada istacmalahu almusanif musanifku muxuu isticmaalay haddaana asmaada ilahay ka mid ahayn muxuu istahaye waa min baabi alإkhbaar qaaciduna waxay ahayd baab اlإkhbaari awsacu min baabi اlasmaa awsacu min baabi اlasmaa sax weeye walaa yucjizuhu shayun walaa shaya yucjizuhu صifaatka waxaan u qaybinay صifaat hubuutiya iyo صifaat salbiya ma lmuraad bالصifaat aلsalbiya sifaat aselbiya maxaa looga jeedaa maxaana inaga saaran waajibka inaga saaran muxuu yahay wixii ilaahay iska nafiyey ayib waa sifada ama tilmaanta ilaahay isu diiday ama rasuulkiisa u diiday sifatun salbiya baa la yidhaahdaa maxaa inagala gudboon sifada salbiga ah inaynu diidno kow haye arrin kale haye in lidkeeda oo kamaalana la sugo waayo diidmo keliya ammaani kuma sugnaa haddaad iska tidhahdo rabbi waxba ma dulmiyo dee waxa weeyaan ammaantaasi ma leh laakiin rabbi waxba ma dulmiyo likamaali cadlihi cadligiisa oo dhammaystiran daraaddeed intaa haddii lagu daro waxay noqonaysaa waxbay kamaal laa tabluqhu اlawhaamu walaa tudrikhu اlafhaam qaacidanu sheegnay waxa weeyaan kul maa khaطara fi اlbaal min kayfiyati wa صifati faاllahu bikhilaafihi wax kastoo caqliga qalbigaaga ku soo dhaca oo kayfiyad iyo suurad ah ilahay waa khilaafsan yahay maxaa u daliil qaacidada ma daliil lihadihi اlqaacida kul ma khaطra fii balika min kayfiyati aw suurati faاllahu bikhilaafihi ma daliil nacam nacam mar haddii makhluuqii wixii jannadii lagu diyaariyey rabbi uu yidhi xadiisulqudsiga waxa weeye waxaan qalbi bini aadanba ku soo dhicin qaabka uu yahay ayaan jannada ku diyaariyey ilaaha khaaliqa ahina qalbigeena inuu ku soo dhacaa waxbay suurtagal ma aha kayfka uu yahay iyo qaabka uu yahay bismi اllahi الرحmaan الرaحيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin allahuma salli calى muxamedi wعalى aalihi وصaxbihi أجmaciin qaala abu jacfar الطaxaawiyu raximah اllah alimaam abu jacfar aطaxaawi wuxuu yidhi wاlru'yaةu xaqu liأhli اljannati bigayri ixaaطaةi walaa kayfiyaةi ru'yadu ilaahay la arkayaa ama aragtida ilaahay la arkayaa waa mid xaqa oo dhaba weeye oo liahli اljannati ahlujannaha u sugnaatay ahlujannuhu inay ilaahay arkayaan qiyaamaha waa mid xaqa oo waxbay dhaba biqayri ixaadatin koobis la-aanteed aanay ilaahay koobaynin oo aragti aanay ku koobaynin walaa kayfiyatin qaab iyo waxa weeye kayfiyad la-aanteed waxa weeye aan la garanayn qaabka uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la arkaya kama nataqa bihi kitaabu rabbuna sida uu ku hadlay waxa weeye arrinkaa kitaabu rabbuna kitaabu rabbina kitaabka rabbigeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay in ilaahay la arkayo subxaanahu wa tacaala nusuus fara badanoo qur-aanina ay sheegtay ilahay wuxuu yidhi wujuhun yowmaydin naadira wejiyaal maalintaa qiyaame waa kuwa iftiimaya oo nuur uu ka muuqdo ilaa rabbiha naadiratun rabbigood baana eegayaan oo waxa weeye ay fiirinayaan wa tafsiiruhu fasiritaanka la fasiro oo lagu fasiro calaa maa araadahu allahu tacaala waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu doonay in lagu fasiro waxa weeye ru'yada wa calimahu uuna ogaaday ilaahay subxaanahu wa tacaala وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال wuxuu yidhi sheekhu wakulu maa jaaءa wax kastoo yimi fii dalika madkuurka lasoo sheegay xaaluu yahay wa min alxadiidi صaxiixi xadiiskii saxiixa ha ahaa can irasuuli sala allahu calayhi wasalam rasuulkana laga wariyey fa huwa kamaa qaala waa sidii uu nebigu u yidhi sala allahu calayhi wasalam oo waxa weeye ta'wiilin mayno oo macnihiisa daahirkaa ka leexin mayno wa macnaahu calaa maa araada macnihiisuna waxa weeyaan sidaa uu doonay nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa macnihiisa loo daynaya laa nudkhilu fii daalika arrinkaa ma dhex gelayno muta'awiliina xaalaanu nahay waxa weeye kuwa awilaya oo macnihiisii daahirka ahaa ka leexinaya biaaraa'ina ra'yigayaga kuwa ku awilaya oo daahirkiisa ka leexinaya ma nihin walaa mutawahimiina kuwa ismoodsiinaya ma nihin biahwaa'ina si ay nafahayagu jeceshahayna waxa weeye kuwo wax ismoodsiinaya oo malo daciifa wax isku moodsiinayana ma nihin fa innahu maa salima fii diinihi maxaa yeelay maa salima ma badbaadin fii diinihi diintiisa waxweye uma badbaadin ilaa man sallama lilaahi mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u hogaansamay mooyaane iyo walirasuulihi sala allahu calayhi wasalam iyo rasuulkiisa u hoggaansamay waradda celiyey cilma maa cilmiga kiina celiyey ishtabaha calayhi uu ka murug galay ilaa caalimihi caalimkiisa u celiyey cilmiga wixii ishtibaah ka galo ee uu garan waayena waxaweye caalimkiisa u celiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala allahu aclam iska helin walaa tahbutu qadamu lislaami mana sugnaanayso gomadda waxa weeye islaamnimadu ma sugnaanayso ilaa calaa dahri اtasliimi wاlistislaam waxa weeye in lagu dul sugnaado waxa weeye tasliim iyo nabadgelyo la nabadgelinaya nebiga sala allahu calayhi wasalam wixii uu yidhi iyo ilaahay oo loo hogaansamayo waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala la raacayo loo hogaansamayo mooyaan faman raama wacalima maa xudira canhu cilmuhu abu jacfar aaxaawi raximah اllah wuxuu bartan kaga waramayaa aru'yatu liahli اljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ahluljannuhu way arkayaan qiyaamaha dadka muminiinta ahi ilaahay way arkayaan waxa way maalinta qiyaame nusuus fara badan baana sheegaysa oo axaadiis iyo aayaadba leh aayaadka waxaa ka mida ah, ee soo arooriyey wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wejiyaal maalintaa way iftiimayaan baa layidhi rabbigood xaggiisayna eegayaan waxaa ka mida ah nusuusta tilmaamaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arkayo oo ahlu jannuhu ilaahay arkayaan qowluhu tacaala kalaa bal kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun gaalada markii laga warrameeyey waxaa la yidhi kalaa inahum can rabbihim yowmaydin lamaxjuubuun maalinta qiyaame gaalada ilaahay waa laga xijaabayaa oo ma arkayaan ilaahay arki maayaan waayo amarkii ilaahay bay qaadan waayeen markii adduunka joogeen ilaahay bay caasiyeen oo ka gaaloobeen halkaa waxay ka qaateen a'immadu marka mar haddii la yidhi gaalada cadhood ilaahay uu cadhooday daraaddeed ilaahay wuu iska xijaabayaa qiyaamaha oo ilaahay arki maayaan waxaa laga fahmayaa muminiintu inay ilaahay arkayaan subxaanahu wa tacaala wailaa haddii aan ilaahay cidiba arkaynin waxa weeye in la yidhahdo gaaladu ilaahay arki maayaan faa'iida kumay sugnaateen marka imaam shaafici iyo a'immada kale waxay ka daliishadeen aayadda ilaahay subxaanahu wa tacaala muminiintu inay arkayaan oo waxa weeyaan uu ilaahay isu faydeeyo waxaa ka mida xagga aayaadka laga daliishaday ilahay in la arkayo liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada waxa la yidhi kuwa wanaagga la yimi ee towxiidka la yimi waxaa u sugnaatay janna u sugnaatay liladiina axsanuu اlxusnaa alxusnaa waa jannadii wa ziyaadatun ziyaadada la sheegay jannada waxaa ka dheeraadka ahina waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacala in la arkayo sida imaamu muslim saxiixiisa uu ku soo wariyey nebiga sala اllahu calayhi wasalam fasiritaan uu fasirayo waxa weeye ziyaadada lahum maa yashaauna fiiha waladaynaa masiid ziyaadada la sheegayaa waa aragti ilaahay subxaanahu wa tacaala ee la arkayo xagga axaadiista nebiga ilaahay la arkayo subxaanahu wa tacaala oo ahluuljannuhu ilaahay arkayaan axaadiis fara oo mutawaatira ayaa ku soo arooray waxaa ka mid a ah nebigu wuxuu yidhi sala allahu satarawna rabbakum ciyaanan cayaanan idinku rabbigin waa arkaysaa buu nebigu yidhi sala weliba indhaha ka qaadaysaa sida waxa weeye dayax afar iyo tobnaada ah, a u arkaysaan oo kale ayaa ilahay u arkaysaa muu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waxa weye dayax afar iyo tobnaada ah, sida loo arkayo waa tashbiihu alru'yati biru'ya bay ahlucilmigu yidhaahdeen waxaa la ysku shabahayaa aragtiba aragti lagu shabahayaa laakiin ilaahay dayax lagu shabahi maayo sida waxa weeye dayaxa loo arkayo ee aan la isugu cidhiidhiyin anna aan eega i bannee oo aan cidina meelu korin laysugu cidhiidhaya in qof wal kii fadhiyey kii hordey kii taagnaa mid walba uu toos u arkayo sidaasoo kale ilaahina loo arkaya subxaanahu wa tacaala iyadoo aan laysku cidhiidhiyeynin ayuu nebigu sheegay sala allahu calayh wasalam laa tudaamuuna ru'yatihi haadihi ama hada ictiqaadu ahlusunnati waljamaca sida aynu sheegnay waa sida ahlu sunnuhu ictiqaadsan yihiin in dadka muminiinta ahi ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira arkayaan oo ilahay isu faydeeyo sidaa waxaa khilaafsan ahlubidaca dawaa'ifta ahlubidaca qaarkood waxay yidhaahdeen muctasiladu ilaahay lama arkayo ilaahay subxaanahu wa lama arkayo ru'yadaa way nafiyeen oo way diideen waxayna xaqdarre u deliishadeen aayaadka qaarkood oo ilaahay subxaanahu wa tacala uu yidhi laa tudrikuhu labsaaru لا tudrikuhu labsaaru wa huwa yudriku labsaara waxay waxay deliil noogu tahay ilaahay inaan araggu haleelaynin oo la arkaynin laakiin waa laga jawaabo waxaa la yidhi laa tudrikuhu alabsaaru waxaa loo jeedaa bimacnaa laa tuxiiطuhu labsaaru arag laguma koobayo ilaahay subxaanahu wa tacaala bal aayaddu waxay deliilu tahayba ilaahay in la arkayo maadaama ixaadadii waxweye la nafiyey oo ilaahay layidhi arag laguma koobayo wax laga qaadanaya in la arkayo ayaa laga qaadanaya iminka maalan samada waynu arkaynaa oo samada waynu aragnaa laakiin arag maynu ku koobaynaa la sidaasoo kale ayaa ilaahay la arkaya subxaanahu wa tacala laakiin ilaahay arag laguma koobayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa weyn yahay aragaagu ma koobi karo sida ilaahay loo yidhi walaa yuxiituuna bihi cilman ilaahay cilmi kuma koobi karaan ilahay waa la yaqaanaa oo culimmadu way yaqaanaan laakiin cilmi laguma koobi kara ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasoo kale ayaa la odhanayaa waxa weeye laa tudrikuhu labsaaru waxaa loo jeedaa bimacnaa laa tuxiiduhu labsaaru aragyadu ilaahay ma koobaan taas waa taa waxay kaloo deliishadeen qowluhu tacaala lan taraanii nebiyulaahi muusa calayhi asalaam ayaa ilahay wax ka codsaday ilaahayow aan ku arko rabbi arinii andur ilayk ilaahayow ii ogolow inaan ku arko nebi muuse ilahay ka codsaday ilahay wuxuu ku yidhi lan taraanii ima arkaysid lan taraanii ima arkaysid intaana way deliishadeen oo waxay yidhahdeen lantu marka hore ta'biid bay faa'iidaysaa lan tafcala haddii lagu yidhaahdo macnaheedu waxa weye weligaa ma samaynaysid marka maadaamay lan ta'biid faa'iidaynayso macnuhu waxa weeyaan nebi muuse way arki maysid aniga laa fi dunya walaa fi daar اlaakhira arrinkan ahlucilmigu way radiyeen ugu horayn culimmada luuqadu waxay yidhaahdeen sidaasi sax ma aha lantuna ta'biid ma faa'iidayso weligeedba ibnu maalik raximah اllah kitaabkiisa alkaafiyat shaafiya uu ku nadmiyey waxa weeye naxwada iyo sarfiga uu ku radinaya waman ra'a nafya bilan mu'abadan faqowluhu rdud wakhilaafuhu cududan ama wasiwaahu facdudan cidda aragtay buu yidhi lan inay tadiid faa'idaynayso qowlkiisa raddi waxa weeye sidaas sida khilaafsanna wax weeye xooji lan inaanay ta'biid faa'iidaynaynin oo waxa weeye ta'biid abadii aanay faa'iidaynaynin nusuusta laga qaatay waxaa ka mida qowluhu tacaala markay gaaladu yidhaahdeen waxa weeye markuu ilaahay subxaanahu wa yidhi isagoo ka hadlaya gaaladii walan yatamanawhu abadan walan yatamanawhu abadan inta lan la isticmaalay ayaa weliba abadan lagu sii qayday waxaa la yidhi geerida ma tamaniyayaan walan yatamanowhu abadan geerida ma tamaniyayaan weligood haddana maxaa laynoo sheegay markay naarta galaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk geerida bay tamaniyayaan waxay leeyihin maalikow waxa weeye rabbigaa geeriha nagu xukmiyo sidaa daraaddeed walan yatamanowhu abadan maxay noqonaysaa fi dunya adduunyada dhexdeeda tanna waa la mid lan taraanii markuu ilaahay nebi muuse ku yidhi macnaheedu waxa weeye fi dunyaa adduunyada igu arki maysid ama fi daari alaakhira sida ay muuminiintu ilahay u arkayaan ayay nebiyaduna u arkayaan iyagaabaa u mudnaansho badan inay ilaahay subxaanahu wa tacaala arkaan marka lan taraanii ay fi dunyaa bay noqonaysaa alcilmigu aayadda markay sharaxayeen oo minhum ibn abiciis alxanafi wuxuu tilmaamay aayaddu inay ahlulbidaca deliil u noqoto iska daayey toban wejiin ku dhow ayay ahlu sunnuhu aayadda ka deliishadeen ilaahay in la arkayo toban weji in ku dhow bay ahlu sunnuhu aayadda ka deliishadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arkayo waxaa ka mid ah wujuhda haddayna wax ka mida ah tilmaanno ilaahay nebi muuse markuu ka codsaday oo ku yidhi rabbi arinii andur ilayk alla wuxuu yidhi lan taraanii anigay arki maysid waxaana kala duwan lan taraanii iyo lan yuraa ima arkaysid iyo aniga layma arko haadihi cibaarataan ma haadaan cibaaratan wa kala duwan yihin layma arko haddii la yidhaahdo macnaheedu waxa wey aniga laymama arkaba laakiin i arki maysid marka la yidhi waa lay arkaa lakiin adigu i arki maysid maalan waxay u miaaliyeen culimmadu haddii maalan alaab bilar ku daboolan uu qofku yidhaahdo isii oo aad tidhaahdo cuni maysid meesha ku daboolan cuni maysid iyo inaad tidhaahdo wax meeshan ku daboolan lama cuno soo ma kala duwanaa lama cuno meeshan dhagax baa ku jira hadduu doono dee lama cuno soomaa dhagax laa anta walaa hayruka ma cuni kartaan dhagaxan laakiin haddii cunta meesha ku jirto cuni maysid adigu macnaheed waa maxay waa la cunaa laakiin adigu cuni maysid waa liqaradin maa sabab adiga kuu quntay daraaddeed nacam ilaahay markuu nabi muuse ku yidhi lan taraaniya arki maysid macnuhu waxa weeye bimacnaa ilaahay waa la arkaa laakiin adigu arki maysid inta adduunyada la joogana ilaahay lama arki karo sida nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam waayo dacfi baa jira aanan iska xejin karaynin ilaahay aragno subxaanahu wa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iclamuu annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu waxaa ogaataan idinku rabbigiin inaydan arkaynin ilaa dhimataan qiyaamaha ilaahay dadka mu'miniinta awood buu gelinayaa dheeraada ay ku arki karaan oo iska xejin karaan laakiin adduunka markay joogaan waa daciif iskama xejin karaan sidaa daraaddeed buu ilaahay ku yidhi nebi muuse walaakin undur ila aljabali fain istaqara makaanahu fasawfa taranii buurtaasaan isu faydayaa oo aan istusayaae bal buurtaa eeg hadday buurtaasi sideedii ku sugnaato waad arki doontaa ilaahay buurtiibuu isu faydey markuu ilaahay buurtii isu faydey ee buurtii ilaahay aragtay way xamili kari weydey buurtii ciid bay noqotay ciid falama tajalaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkan wakhara muusa saciqa markaasuu nebi muusena sujuud la dhacay oo waxa weeye miir beelayba oo dhacay markii uu soo miirsadayna wuxuu yidhi tubtu marka adduunka inta la joogo dacfigaasaa jira buurta intaa leegee dhagxaanta ahee sidaa u adag ayaa ilaahay iska xejin kari weyday inay aragto oo xamili kari weyday sidaa daraaddeed aayadda waxaa laga qaadanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in ahluljannuhu muminiin waxa weeye dadka muminiinta ahi ilahay arki doonaan wejiga labaadee uu sheegay eh, maala ibn abilciz alxanafi waxaa ka mid a ah, awjuhda aayadda laga deliishaday ilaahay subxaanahu wa tacala nebi muuse ma canaananin oo haddii arrin mustaxiila oo aan ilaahay in la weydiisto aanay ahayn uu nebi muuse ilaahay weydiisan lahaa waa la canaanan lahaa bal u fiirsa nebi nuux wuxuu weydiistay inankiisii oo gaal ahaa rabbi ina bnii min ahlii waina wacdaka alxaqu wa anta axkamu alxaakimiin ilaahay ow inankaygu ehelkaygu ka mid yahay bimacnaa ii badbaadi oo kuwa doonta fuulaya ee doonta la saarayo ilaahw ku dar maxaa lagu yidhi inahu laysa min ahlika inahu camalu hayru saalix falaa tasalnii maa laysa laka bihi cilmun haddaba u inta canaanays daba dhigay war ehelkaaga badbaadiya ka mid maha baa la yidhi kar hay weydiisan waxaanad cilmi u lahayn ninkan waxa weye camal aan wanaagsanayn buu saaxiib yahay hay weydiisan waxaan cilmi u lahayn marka nebi muuse isaga maxaa la yidhi lan taraanii walaakin indur ila اljabali fain istaqara makaanahu fasawfa tarani waxaa ka mid ah wujuhda ru'yada ilaahay nabi muuse uu arkayo waxaa lagu xidhay shay mumkina qaacidaduna waxay tahay maa culliqa bimumkinin fa huwa mumkin wixii wax suurtagala lagu xidho isaguna waa suurtagal wax suurtagala wixii lagu xidho isaguna waa suurtagal ilaahay buurta u istusay subxaanahu watacaala nebi muusena ilaahay istuso subxaanahu watacaala oo ilaahay arko oo ilaahay arko qiyaamada waxa weeye iyaduna waa taas waa mid afaraad ee axaadiista faraha badan ee mutawaatirka ee sheegaysa ilahay in la arkayo subxaanahu watacaala ayaa waxweye ka mida ah. waxa uu kalou shiikhu sheegay adiladiibuu sheegay watafsiiruhu calaa maa araadahu allahu tacaala wacalimahu tafsiirkeeduna waxay ku sugan tahay sidii ilaahay doonay subxaanahu wa tacaala uuna ogaaday wax kastoo arrinkaa ku yimi oo axaadiista saxiixaa ka midina waxweye fahuwa kama qaala waa siduu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam waayo wamaa yantiqu can ilhawa nebigeenna sala allahu calayh wasalam hawadiisa kuma hadlo in huwa ilaa waxyun yuuxaa waxyi buu nebigu ku hadlayaa sala allahu calayh wasalam wuxuu sheikhu kadib yidhi arrinkaa awili mayno hada raddun calى alashaacirati wanaxwahum oo miman taawaluu fi hadi اlmas'ala ashaaciradu ru'yadu way ogol yihiin oo muctasilada way kasoo yara leexdeen muctasilada waxay dhahdeen ru'yo ma jirto ilaahay la arki maayo bay idhahdeen muctasiladu soo ma ashaaciradu waxay dhahdeen ilahay la arkaya ilahay ma la arkaya ha laakiin waxay idhaahdeen qalbigaa ilahay laga arkaya maaha indhaha oo nusuusta sheegaysa wujuuhun yowmaydin naadira ilaa rabbiha naaira inakum tarw inakum satarawna rabbakum nusuusta sheegaysa way awiileen waxay idhaahdeen ru'ya qalbiya baa loo jeedaa soo ru'ya ma jirto la ydhahdo ru'ya qalbiya oo acaalqulub afcaalulquluub kuwii la ohan jiray soo ra'a kamid ahayn waxayaan ru'ya qalbiya loo jeedaa bimacnaa yaqiin xoog badan ayaa ilaahay yaqiininaysaa baa loo jeedaa oo hadda ma yaqiinsanin miyaa ilaahay nebi muuse ma yaqiinsana miyaa ilahay yaqiin xoog badan waxaa loo jeedaa aakhiro marka la tago yaqiintaasii xoog badanaysaa loo jeedaa hada tawiil baail weeye nusuusta khilaafsan aayadda dhexdeeda laga qaadanayaa tawiilkaa wax radinaya maxaa la yidhi wujuuhun yowmaydin naadira ilaa rabbiha naadira nadarkii xaggee loo idaafeeyey wejiga wejigana maxaa ku yaallaa indhihii soo indhihii baa ku yaalla quluubun yowmaydin naadira lama odhan lama odhanin meesha nadarka iyo aragtida loo idaafeeyey waa wejiga wejigana indhihii baa ku yaalla marka indhaha ilaahay in lagu arkayo subxaanahu wa tacaala ayaa aayaddu sheegaysa midda kale nebigu wuxu sal ayaanan waxa weye xaala kownikum mucaayaniina xaala indhaha ka qaadaysaan ayaa ilahay arkaysaa buu yidhi nebigu sal اllahu calayh wasalam marka ta'wiilkana sheekhu waa radinayaa laa nadkhulu fii dalika muta'awiliina biaaraa'ina walaa mutawahimiina biahwaahina waayo ma badbaadin buu yidhi diintiisa uma badbaadin ilaahay subxaanahu wa tacala mid u hoggaansamay iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam mid u hoggaansamay mooyaane wlaa tahbutu qadamu اlislaami ila calaa dahri اtasliim wاlistislaam nusuusta waxaa loo qaybiyaa mutashaabi iyo muxkam mutashaabih iyo muxkam baa loo qaybiyaa qur-aanku taaratan mar qur-aankii oo dhan waxaa lagu sheegay inuu muxkam yahay kitaabun uxkimat aayaatuhu uma fusilat marna waxaa la sheegay qur-aanka dhammaantii inuu mutashaabi yahay kitaaba mutashaabihan allahu nazla axsan alxadiii kitaaban mutashaabihan isu aagaag marna waxaa la sheegay in bacdihina muxkam yahay bacdihina mutashaabih yahay oo ilahay wuxuu yidhi minhu aayaat muxkamaat huna umu اlkitaabi waukharu mutashaabihaat ahlucilmigu waxay idhahdeen aayaadkaas iska hor iman maayaan markii la yidhi dhammaantii qur'aanku waa wada muxkam waa sax oo waa wada sugan yahay waa la idqaaniyey ilaahay baa subxaanahu watacaala ku fara yaraystay oo waxa weeye iska hor maayo marka la yidhi qur-aanku waa mutashaabihna bimacnaa yashbihu bacduhu bacdan qur-aanka barhkiiba barhka kale waa shabahaa waxa weeye xagga macaanida iyo dhigaalka iyo siduu dhigan yahay marka la yidhi bacdigiina waa muxkam bacdigiina waa mutashaabih markaasaa mutashaabihina macno gaar lagu fasirayaa muxkamkiina macno gaar lagu fasiraya muxkamkii waa ka sugan ee aan macno kale ixtimaalaynin mutashaabihiina waa ka sidana aqbalaya sidana aqbalaya idan ka mutashaabih ah waxaa loo celinayaa muxkamkaa loo celinayaa oo waxaweye lagu fasiraya walaa tahbutu qadamu اlislaami ila calى dahri tasliim wاlistislaam alimaamu moxamed ibnu shihaab aلzuhri a'immadii selafka ka mid ah wuxuu bukhaari ka wariyey inuu yidhi min allaahi alrisaala wa min arasuuli albalaaq wa calayna tasliim waa hadal aad u qiimo badan markuu soo aroorinayo ibn abilciz alxanafina wuxuu leey waa hadal aad iyo aad martabadiisa u sarrayso wuxuu yidhi min allaahi alrisaala ilaahay xaggiisa waxaa ka timi risaaladii wa cala arasuuli albalaaqu rasuulkana waxaa saaran inuu na soo gaadhsiiyo wacalayna tasliim innagana waxayna saaran inaynu u hoggaansanno oo sidaa uu nebigu inoo soo gaadhsiiyey sala allahu calayhi wasalam aynu u hoggaansanno oo aynan waxba awilin wuxuu yidhi abu jacfar raximah اllah faman raama qofkii u qasdiya cilma maa xudira canhu cilmuhu ogaalka wixii laga xaaraantinimeeyey ogaalkiisa qofka u qasdiya ee inuu ogaado oo barto wixii loo diiday inuu barto waxa weye qofka isku daya inuu barto walam yaqnac aan kuna maarmin oo ku qancin bitasliimi waxa weeye u hogaansan fahmuhu fahamkiisu hoggaansamayo xajabahu maraamuhu waxa waxa weeye xajbiya maraamkiisa iyo qastigiisa iyo siduu doonayey ayaa xijaabo u xidha oo ka xidha can khaalisi towxiid towxiidkii khaaliska ahaa ee la rabay inuu towxiidka khaalis yeelo waxa weeye isagaas ka xidhay wa saafi ilmacrifati iyo macrifadii saafiga ahayd iyo wa saxiix iliimaan iyo iimaankii waxa weye caddaaya saxda ahaa fayatadabdabu markay sidaasi dhacdo maxaa dhacaya fayatadabdabu wuxuu ku dhex noqnoqonayaa bayna alkufri waaliimaan gaalnimadii iyo iimaankii ayuu ku dhex noqnoqonaya wtasdiiqi watakdiib rumayn marna rumaynayo marna beeninayo ayuu ku dhex noqnoqonaya waliqraari walinkaar inuu marna qirayo marna inkirayo ayuu ku dhex noqnoqonaya muwaswasan xaaluu yahay mid la waswaasiyey taa'ihan xaaluu yahay mid wareersan shaakan xaaluu yahay mid shakisanba oo zaa'iqan xaqina ka iishay oo zaa'iqa laa muminan musadiqan walaa jaaxidan mukadiban xaal aanu ahayn mid mumina oo musadiqoo ilaahay rumaysan subxaanahu wa tacaala walaa jaaxidan mukadiban mid jaaxido oo dafirsan ilaahay oo mukadiban waxaweye beeninayana aanu ahayn walaa yasixu mana asaxayo aliimaanu rumaynta la rumaynayo biru'yati aragtida oo liahli daari salaam loo rumaynayo daarta nabadgelyada kuwa u u asixi maayo liman ictabaraha cidda ku fasiraysa ama ku fasirtay minhum xaaluu ka mid yahay ahluliimaanka biwahmin mala daciifa ku fasirtay bimacnaa inuu ictiqaadiyo kayf iyo qaab inuu ictiqaadiyo aw ta'awalahaa ama awilay bifahmin fahamkiisa qaldan waxbaya ku awilay oo sida inuu yidhaahdo ru'yada waxaa loo jeedaa bimacnaa cilmi baa loo jeedaa oo yaqiintii dhabta ahayd baa loo jeedaayo waa ru'ya alqalbiya hada ta'awalaha bifahmihi kaasi fahamkiisa qaldan ayuu ku fasiray wuxuu yidhi sheikhu id kaana ta'wiilu ru'yati wuxuu ahaaday fasiritaanka la fasirayo ru'yada aragtida ee e ta'wiil xaqa la fasiraya iyo wa ta'wiilu kulli macnan fasiritaanka la fasiraya macno dhammaantii macnahaasoo yudaafu ila rububiyati loo tiirinayo rabbinimada iyo ilaahay subxaanahu watacala rububiyadiisi afcaashiisa tawiilkaasi wuxuu ahaaday tarka tawiil ay tarka tawiil ilfaasid nusukhta qaarna waxay qorayaan bitarki tawiil oo baba lagu jaray khabarkii tarka tawiil ay tarka tawiil ilfaasid tawiilkii faasidkaha in laga tago iyo tafsiirkii qaldanaa ayuu noqonayaa walusuumi tasliim lana laasimo hogaansan ilaahay loo hogaansamayo subxaanahu wa tacaala wa calayhi diin lmuslimiin sida aynu sheegnay ayaa diinta muslimiintuna ay ku sugan tahay waman lam yatawaqa qofka aan iska dhowrin ee iska ilaalinin annafya waatashbiiha diidma uu diidayo sifaadka ilaahay sida ru'yadii oo kale sifatu uu diidayo iyo watashbiiha diidma uu diidaya tashbiih qofka aan labadaa iska dhowrin nafyi oo tacdiilkii ah iyo tashbiih oo uu ku shabahayo sifadii ilaahay sifadii makhluuqiinta qofka aan taa iska dhowrin labada arrin iska dhowrin zalla waa simbirrixda walam yusib itanziiha tanziiha iyo nasahitaanka ilaahay la nasahayeyna qofkaasi ma asiibin faina rabbana jalla wacalaa rabbigeen mawsuufu waa mid ku sifaysan bisifaati اlwaxdaaniya sifaatka kelinimada ayuu ilahay ku sifaysan yahay ilahay waa keliyo mancuutun waa mid ku sifaysan binucuuti اlfardaaniya nucuudii iyo sifooyinkii keli noqoshada ee keliga u ahaa sifaatkiisa keliga u ahaa laysa fii macnaahu axadu min albariya ilaahay tilmaamihiisa iyo wuxuu abu jacfar raximah اllahu hadalkiisii sii waday faman raama cilma maa xudira canhu cilmuhu walam yaqnac bitasliimi ilى akhirih cilmiga labaa loo qaybiyaa cilmiga labaa loo qaybiyaa wax laynoo baneeyey inaynu ogaano oo baranno iyo wax laynaga xaaraantinimeeyey inaynu baranno oo ogaano waxna waa laguu ogolya inaad ogaato ood cilmi u yeelato waxna haisku dhawaan baa la yidhi ha isugu dhowaanin oo inaad tidhaahdo waxaasaan ogaanayaa waxa weeye xaaraan bay kaa tahay imka cilmiga ku saabsan kayfiyatu sifaat illaah ama kayfiyatu daat illaah cilmiga ku saabsan ka waran qofka an cilmigaasaan baranaya intuu kutub qaato waar adeer ka joog baa la leeyay ya kaa laguma ogola waa xaaraan inaad tidhahdo ilaahay sifaadkiisu qaabka ay yihiin baan baranayaa ama daatada ilaahay qaabka ay tahay baan baranayaa jannada waxa ku sugan ee naciim ah ee ilaahay diyaariyey qaabkoodaan soo ogaanaya qaabka ay yihiin haada mima istahara allaahu bicilmihi haddaad badaha isku gashana adigunbaa waxway dhinac kale uga bixi doona marka wuxuu yidhi faman raama cilma maa xudira canhu cilmuhu qofka u qastiya kii laga xaaraantinimeeyey cilmigiisa inuu ogaado waa cilmiga aan loo bannaanin aanay noo bannaanayn ogaano dee culumta kale wixii laynoo fasaxay inayn ogaano waa ogaan karnaa yaa culuum qaybiye ahayn tasliimna aan ku qancin fahankiisa dee arrinkaas wuxuu gaadhsiinayaa buu shiikhuu yidhi towxiidkii khaaliska ahaa inuu ka xijaabo oo qofkii noqdo qof aan muwaxid ahayn oo waxba diintiiba ka baxaya nacam marka muxuu dhex gelayaa dee qofkii mudabdab buu noqonayaa markii munaafiqiinta laga warmay waa layidhi mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaai walaa ilaa haulaai caqiidadii towxiidkii saxdaana ma haysto waxa wey aggana kuma jiro aggana kuma jiro waa wareersan yahay waa shakisan yahay waa xaqii waa ka ishay waa qofkana waa taa'ih weeye mumin tasdiiq ahna ma aha juxuudna uma badheerayo uu juxuudayo dafirayo oo uu beeninayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weye aayaadkiisii iyo sifaadkiisii waa qof muwaswisa oo la waswaasiyey haadihi xaalatu ahli taradud wاnifaaq ayuu sheikhu leeyay waa xaaladii waxa weeye munaafiqiinta nacuudu biاllahi min xaalatihim waa xaaladda cid kastoo kitaabka ilaah iyo sunnada ka baydha oo waxa weeye caqligooda iyo ra'yigooda adeegsata xaaladdaasay ku dambaynayaan kadib wuxuu yidhi walaa yasixu aliimaanu biru'yati liahli daari الsalaam masaladii uu shiikhuu sii tawdiixinaya uu sii adkaynaya inaynu rumayno dadka muminiinta ahi inay ilaahay arkayaan qiyaamaha inaynu rumaynaa rumayntaasi waxay noo asaxaysaa haddaynu ta'wiil kaga dheeraanno fahankeenna yareed waxa weye daciifka ahna aynaan ku fasirin sida ahlubidcu mareen id kaana tawiilu اru'yati tawiilka labaa loo qaybiyaa tawiilka labada qayboodoo loo qaybiya dad fahanto cibaaradan ishkaalkugu keeni mayse marka id kaana ta'wiilu ru'yati wa ta'wiilu kuli macnan yudaafu ila arububiyati tarka ta'wiil ta'wiilna waa la qaadanaya ta'wiilna waa laga tegaya atawiilu nowcaan ta'wiilun صaxiix iyo ta'wiilun faasid tawiilka daasa loo qaybiya ta'wiil صaxiixa baa jira marka la yidhi wamaa yaclamu ta'wiilahu ila اllah waa ta'wiilkii saxiixa ahaa markuu nebigu cabdillahi bn cabaas u duceeyey ee uu yidhi allahuma faqihu fi اdiin wacallimhu tawiil tawiilka maxaa loo jeedaa atawiil asaxiix nacam tawiil faasida baa jira oo nusuusta daahirkooda in laga leexiyo oo la yidhaahdo marka la yidhi inakum satarawna rabbakum rabbigiin ba arkaysaan waxaa loo jeeda aru'ya alqalbiya waa tawiil faasidkaasi sax ahayn marka ru'yada waxa weeye ta'wiil xaqah in la awilaa waxay noqonaysaa in laga tago ta'wiilkii faasidka ahaa ayay noqonaysaa sidaa daraaddeed hadihi alcibaara oo ta'wiilin la isticmaalo culamada qaarkood xan waa laga fiican yahay wa minhum shaykhu lislaam ibnu taymiya alcaqiidatu alwasitiya markii la weydiiyey maxaa taxriif u dooratay ee ta'wiil uga leexatay wuxuu yidhi waxaan taxriif u laba sababood waa midda koobaade tawiilku waa mujmal waana imka sheegnay yaxtamil macno sax wayaxtamil hayrahu ama taxriif isagu kulluhu waa taxriif de waa baail waa midda labaade taxriifku waxa weeye demigiisa iyo ceebaynta la ceebaynaya qur'aanku ku soo arooray yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi wuxuu yidhi ibnu taymiya raximahullah labadaas sababood baan anigu taxriifka u leexdayoo tawiilka uga leexday marka waxa fiican in taxriif la isticmaalo halkan uu sheikhu ta'wiilka isticmaalay inkastuu caddeeyey oo ka horena ta'wiilkii xaq ahaa uga jeedo ka dambena ta'wiilkii ahaa uu uga jeedo waman lam yatawaqac annafya watashbiih nafyiga sifaadka ilaahay la nafiyo tacdiil baa la yidhaahdaa cidda ifaadka ilaahay diidana ahlu sunuhu mucaila ayay u yaqaanaan mucaila diidmada sifaadka ilaahay la diido iyo tashbiiha lagu shabaho sifaadkii ilaahay kuwa makhluuqiinta lagu shabaho waa laba marad oo min amraadi اlquluub ah maradka iyo xanuunka qalbiga ku dhaca soo ma taqaanaan qalbigu inuu xanuunsado xanuunka qalbiga ku dhacaana inuu u qaybsamo maradu shubhatin wa maradu shahwatin qalbiga marad baa ku dhaca la yidhahdo maradu shubha waana ka khatarta ah ee gaalnimada ah markii munaafiqiinta la sheegaya maxaa la yidhi fii quluubihim maradun qalbiyadooda marad baa ku sugan iyo xanuun waa maradu shubha maradu shubha waxaa ka mid a ah gaalnimada ah waa haddii qalbigii uu galo waxa weeye nafyin wa tashbiihun labadan marad ama labadan xanuun waxaa jira maradu shahwa mid la yidhaahdo marad macaasi oo qalbigiisu xanuunsanayo macaasi daraaddeed kaana waxau daliilay qowluhu tacaala waxaa la yidhi falaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii qalbihi maradun dumarkii markii lala hadlayay nebiga sala اllahu calayh wasalam waxaa la yidhi hadalka ha dabcinina hadalka marka ajaanibta la hadlaysaan hadalka ha jilcinina baa layidhi oo haddaad jilcisaan dumarow fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waxaa damcgelayaa ninkii qalbigiisa marad ku sugnaa iyo xanuun ku sugnaa ayaa waxbay damaci gelaya marka labadaasi waa laba marad oo min amraad اlquluub ah qofkana ay loo baahan yahay inuu aad isaga ilaaliyo baabu اlasmaaءi wاصifaat marka la joogo waa inagii nidhi afar arrimood baynu iska ilaalinaynaa laba waa labadan min hayri tashbiihin walaa tacdiil tacdiilku waa nafyigii labadii kalena waxay ahayn min hayri takyiifin walaa taxriifin afarta arrimood baa la iska ilaalinayaa asmaada iyo sifaadka ilaahay subxaanahu wa waa u rumaynaynaa wuxuu ilaahay isu sheegay rasuulkiisuna u sheegay inagoo afarta arrimood iska ilaalinayna min hayri tamhiilin walaa tacdiilin wa min hayri takyiifin walaa taxriifin afarta haddii layska ilaaliyo waa lagu badbaadaya inta lagu badbaadaya ti wuu shiku sheegaya raximah ullah waaya wuxuu kaloo shiiku yidhi abu jacfar raximah ullah farabuna jala wacalaa mawsuufu bisifaati alwaxdaaniya mancuutu binucuuti alfardaaniya asifatu iyo wanactu sifo iyo nacti culimmada qaarkood waxay dhahan waa isku mid qaarkoodna waxay hahdeen maya wax farqi yar u dhexeeya alsifatu wannactu oo waxay noqonaysaa waxa weeye alwasfu lidaat sifadu waa wixii daata ku saabsan daata wixii ku saabsan ayaa sifo loo odhanayaa alsifatu lidaat wannactu lilficil nactiguna wuxuu noqonaya wixii afcaasha ku saabsan wixii afcaasha ku saabsanina waa nucuud ama nacti wixii daato ku saabsanina waa sifo ayaa la odhanaya culma qaar farqiga udhexaysiiyey waxaa kaloo la mida ah alwaxdaaniya iyo alfardaaniya oo uu labadaba isticmaalay alwaxdaaniya iyo alfardaaniya culmada qar waxayna waa isku mid farqi ma kala lahaa waaxid iyo fardi waaxidun wa fardun waa isku mid qaarna farqi bay u yara kala dhexaysiiyeenoo waxay idhaahdeen alwaxdaaniyatu waa lidaat daatadaa la waxidayaa alfardaaniyatuna waxa weeyaan waa lisifaat sifaatka ayaa la fardinaya la leeyahay sifaatka ilahay baa la keliya oo cidi lama wadaagto wuxuu yidhi sheekhu raximah اllah watacaala can اlxuduudi wاlghaayaat wاlarkaani wاlacضaaءi wاladawaat watacaala alle wuxuu ka sarreeyey can اlxuduudi wاlghaayaat xuduuddii iyo haayaadkii makhluuqa ahaa ilahay waa ka sarreeyaa oo kuma dhex jiro makhluuqaadkiisan waa ka baxsan yahay ilaahay walarkaani walacdaai waladawaaت kuwaana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ka sareeya oo waxa weeye tanziih uu shiikhu ula jeedo inkastuu macaanii alfaadi jmaala sheikhu isticmaalay laa taxwiihi ilaahay ma koobaysa buu yidhi shiikhu aljihaatu asitu jihooyinka lixda ahi ilaahay ma koobayaan ka saa'iri اlmubtadacaat sida waxyaabaha kale waxa weeyaan la soo darrisiiyeyba almubtadacatu makhluuqaadkii almubtadacaat wa almakhluuqaat makhluuqaadku siday jihooyinka u koobaan ilaahay isagu waa ka baxsan yahay oo jihooyinkii makhluuqaadka o dhan waa ka baxsan yahay wاlmicraaju xaqu waqad usriya bالnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wuxuu sheikhu halkan isticmaalay raximah اllah alfaad mujmal ah waa meelihii aynu nidhi sheikha waa lagu yaro qabsaday inkastoo sheikha loogu xambaaray sida saxda ah ile waa min aimati ahli sunna buu sheikhu ka mid yahay haddana alfaadan mujmalkaa uu sheikhu isticmaalay tacaala can اlxuduudi wاlghaayaat ahlubidcu way yidhahdaan ahlubidcu waxay yidhahdaan tacaala can اlxuduudi wاlghaayaat markay leeyihin ahlubidcu tacaala can اlxuduudi wاlghaayaat waxay uga jeedaan nafyu sifaat ifaat nafyu bacdi sifaat sifaatka ilaahay qaar ka mida inay diidaan kalwajhi walyadayni cafwan waxaan ujeeda arkaaniya acdaaya xuduud baan ujeedaa tacaala can alxuduud waalghaayaat markay leeyihiin iyagu waxay u jeeda ahlulbidacu bimacnaa muctasiladii kayrkoodba markay leeyihiin tacaala can alxuduud waalghaayaat ay labada lafdii isticmaalayaan waxay u jeedaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inay diidaan culuwigiisii inuu waxaweye carshiga ka sareeyo inuu makhluuqaadkiisa ka sarreeyo diidma diidayaan bay labadan lafdii isticmaalayaan lakiin isagu shiikhu markuu leeyay tacaala can alxuduudi waalghaayaat isagu wuxuu u jeedaa xuduudan jihooyinkan makhluuqa ah ilaahay waa ka baxsan yahay subxaanahu wa tacaala waana ka koreeya makhluuqaadkiisana kuma dhex jiro eh, maadaama lafdigii sidan iyo sidan ba ixtimaalay oo lafdi ahlbidacu isticmaalaan uu yahay in laga tago oo waxaweye mujmalka aan la isticmaalin ayaa wanaagsan waa midda kale waalarkaani waalacdaai waalaadawaat taana isagu sheekhu tansiih buu ujeedaa oo ilaahay subxaanahu watacaala sifaadkiisi in loo sugayo ayuu ujeedaaye iyagu markay ahlbidcu isticmaalayaan waxay ula jeedaan nafyu bacdi sifaat oo ilaahay weji in loo diido oo ilaahay gacmo in loo diido oo ilaahay gomad iyo waxweye adin inuu leeyahay loo diido taasay ula jeedaan sidaa daraaddeed maadaama lafdigani mujmal yahay in laga dheeraado oo waxaweye aan la isticmaalin weeye waxaa kaloo la mid a ah, walaa taxwiihi aljihaatu situ jihooyinka lixda ahi ilaahay ma koobayaan wuxuu u jeedaa shiikhu jihooyinka makhluuqa ah jihooyinka makhluuqa ah ayuu u jeedaa ka saa'ir اlmubtadacaat marka lafdiba lafdiguu ka waadixsan yahay ee ka bayaansan yahay in la isticmaalo ayaa waajiba laakiin lafdiga mujmalka ah waa in laga dheeraadaa ibnuاlqayim isagoo arrinka ka hadlaya nuuniyadiisa wuxuu odhanaya calayka biاltafsiili wاltabyiini faaliطlaaqu wاlijmaalu duuna bayaanin qad afsada hada اlwujuuda wakhaطa alaara'a wاladhaana fi kuli zamaanin wuxuu yidhi calayka biاltafsiili wاltabyiin waxaa laazim kugu ah oo aad waxa weeye ku dadaashaa tafsiil iyo tabyiin inaad wax tafsiiliso markaad wax sheegayso waliba khaasatan masaa'il اlictiqaad waxna caddayso ku dadaal oo waxa weeye watabyiini falilaaqu walijmaalu duuna bayaanin in wax la iska ilaaqo ama wax mujmaloo duuduuban la isticmaalo sida alfaadan oo kale qad afsada hada lwujuuda buu waxyaabaha fasaadii waxa weye wujuudkan ayay ka tahay aaraadii iyo waxa weeye adhaantiina waxaw fasahaadiyey kula zamaanin marka alfaadan waxyaabaha sheikha lagu yaro naqdiyey ayay ka tahay inkastuu fawsaan leeyahay maadaamuu sheikhu a'immada ahlu sunno ka yahay waxaynu ugu xambaaraynaa sida fiican isagu ama maxmalka fiican ayaynu ugu xambaaraynaa wuxuu yidhi abu jacfar wاlmicraaju xaqun micraajka iyo nebiga in la korsiiyey samada xaqun waa mid xaq oo dhab oo jirta waqad usriya xaqiiqee nebiga waa la guuraysiiyey binabiyi nabiga sal اllahu alayhi wasalam waa la guuraysiiyeyo waxa weeye leylat isra wاlmicraaj nabiga sal اllahu alayh wasalam samadaa la korsiiyey sal اllahu alayhi wasalam wa curija bishaksihi waxaana nabiga la korsiiyey shaksiyadiisa shaksiyadiisa oo dhan waxaa nabiga la korsiiyey fi liqadati soo jeed xaaluu ku sugan yahay ila asamaai samadaa nabiga la korsiiyey uma ilaa xayu shaaa allahu kadib ilaahay meeluu doono ayaa la korsiiyey oo min alculaa waxa weye sarraynta xaggeeda ahaatay wa akramahu allahu ilaahayna waa sharfay nebigiisa bima shaaa wuxuu doona inuu ku sharfo ayuu nebigiisa ku sharfay wa awxaa ilayhi maa awxaa wuxuuna u waxyooday ilaahay nebigiisa maa awxaa wuxuu u waxyooday maa kadaba alfuaadu maa ra'aa maa kadaba alfu'aadu qalbigu kama been sheegin maa ra'aa wuxuu soo arkay alsraa wاlmicraaj israaga iyo micraajka alisraa waxaa la yidhaahdaa waa guuraysi nebiga la guuraysiiyey sala allahu calayhi wasalam goor habeena micraajkuna waa koritaan nebiga la korsiiyey sala allahu calayhi wasalam samada waxaa u daliila qowluhu tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa nebiga sala allahu calayhi wasalam habeen baa la kaxeeyey ahlusunna waljamaca waxay qabaan nebiga waxa weeye hurdo laguma kaxaynina isagoo soo jeeda waana sida sheekhu tilmaamayo yaqadatan nebigu isagoo soo jeeda ayaa la kaxeeyo la dheelmiyey waxa weeye jasadkiisa iyo ruuxdiisabana waa la wada kaxeeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam masaladan waa lagu qaybsamay mushrikiintu horta way diideenba alisraa walmicraaj mushrikiintii iyo gaaladii way diideen oo waxay yidhahdeen isra iyo micraaj waxa la yidhahdaa maba jiraba oo kuwii abubakar u yeedhay ee kuyihi abubakar kaalay saaxiibkaa maanta ugu darnaaye kaale kaale hay wuxuu yidhi miyaa ka war haysaa oo muxuu yidhi dee anigoo xalay waxa weeye xalay baa lay kaxeeyey baytulmaqdis baa lay geeyey oo masaafadu jiro la og yahay isla xalayna waa soo noqda warkaasuu saaxiibkaa maanta yidhi dee waalidiisaba imikay soo baxda abubakr asidiiq radi allahu canhu wuxuu yidhi hadduu sidaa yidhi run buu sheegay waana la rumaynaya aidiiq waxyiga uu samada nooga keenaan rumaysanaa haddana warkuu noo sheegay maxaa loo rumaysan weyne wallahi run buu sheegaya buu mushrikiintu markaa way diideen iyaga way ku weynaateen fii leylatin waaxida xilli dambaa nabiga la kaxeeyo haddana markaba la soo celiyey way ku weynaateen way diideen cid muslimiin oo diiday ma jirto mushrikiintaa diidaiyo gaalada ahlubidac qaarkood waxay yidhaahdeen nebiga waa alisraa walmicraaj waan ogol lahay laakiin waxay ahayd nowm hurday ahaydoo nebiga jasadkiisa iyo hurdo oo gurigiisa iska jiifa ayuunbaa ruuxdii la kixiyey ahlusunna waxay qabaan nebiga sala allahu calayhi wasalam jasadkiisa iyo ruuxdiisa lama kala reebine isagoo nebigu soo jeedo ayaa la kaxeeyey laba sababoo daraaddeed sida ahlusunna waxay u daliishanayaan laba sababood waata koowaade alla wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi cabdina wax la yidhaahdaa aljasad wa oo wada socdo ayaa cabdi laysku yidhaahdaa waa midda labaade gaaladu waxaanay weynaysteen ee ku weynaatay ee ku adkaatay maaha wax manaam iyo riyo ku saabsan qof walba uu iskaga riyoon karaa inuu isagoo baytulmaqdis jooga inagoo halkiina fadhina ayaynu iskaga riyoon karnaa inagoo maka tagnay oo ku soo cimraysanay oo ka soo noqonnay cidna istiqraabi mayso waxaanay istiqraabeen gaaladu ee sidan ula weynaatay maaha manaam ee waxay ahayd nebiga oo jirkiisii iyo jasadkiisi iyo ruuxdiisiiba in la kaxeeyey marka istiqraabkay isticdaameenoo weynaysteen gaaladuna taasna waxay kugu daliil tahay inaanay ahayn waxa weeye fii manaamin ee ahayd nebiga oo wada socdo sala allahu calayhi wasalam curija bishaqsihi fi lyaqadati ila asamaa nabiga sal allahu calayh wasalam soo jeed xaaluu ku sugan yahay ayaa samada la korsiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala intuu doonana waa socodsiiyey toddobada samaba waa la halka isagoo waxa weeye markuu marayay halkaa salaadda lagu soo waajibiyey rabbina uu toos ula soo hadlay bay ahayd markuu nebigu marayey rabbi ma soo arkay mise ma arkin ayaa la isku khilaafay masaladaas markaynu ruuyada maraynay inaynu tambihinaa bay ahayd nebigu xaaladda rabbi miyuu arkay mise ma soo arkin ayaa la isku khilaafay sida raajixa ah waa inaanu nebigu arag sala allahu calayhi wasalam rabbigii yaqadatan isagoo soo jeeda nacam fii nawmin isagoo hurdaha ah sida cabdillahi bni cabaas sheegay ra'aytu rabbii fii axsani suuratin ayuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxaan rabbigay arkay suuratii ugu wanaagsanayd baan ku arkay waa hurdo taas iyo nowm laakiin nebiga oo soo jeeda rabbigii muu arag sal اllahu alayh wasalam abu dar alkhafaari markuu weydiiyey nebiga hal ra'ayta rabbaka rabbigaa miyaad aragtay nebigu wuxuu yidhi nuurun anna araah ilaahay waa nuur bimacnaa xijaabkiisu waa nuur see baan u arki karaa ilaahay waxaa ka soo horeeya xijaab oo makhluuqa waxa weeye ku wegaarsan ilahay waxba kuma wegaarsanae xijaabkaas waa nuur wuxuu nebigu yihi sala اllahu alayh wasalam low kashafahu hadduu ilahay xijaabkaa ka fayd ilaha makhluuqa waxa weeye laxtaraqat subaxaatu wajhihi ma ntaha ilayhi basaru min khalqihi kama fii saxiixi muslim iftiinka iyo nuurka wejigiisa ka soo baxayaa waxay gubi lahaayeen inta araggiisu gaadho oo dhan bimacnaa makhluuqaadka oo dhan baa guban lahaade ila ilahay araggiisu makhluuqaadka o dhan bay gaadhaane markaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ma aragno rabbigay soo jeedna kuma arag nebigu sala allahu calayhi wasalam nebigu isagoo hurdo u arkay rabbigii laakiin isagoo soo jeeda muu arkin sala allahu calayhi wasalam ilaahna wuu usoo waxyooday nabigiisa wuxuu usoo waxyooday wlxawdu aladii akramahu llahu tacaala bihi kiyaaan liummatihi xaqun wlxawdu xawdkii iyo darkii aladii xawdkaasoo akramahu llahu tacaala ilaahay uu ku sharfay bihi nabigiisa sala allahu calayhi wasalam khiyaasan gargaar daraaddeed liummatihi ummaddiisa loo gargaarayo xaqun waxa weeye xawdkaasi waa xaq wاshafaacatu shafaacadu allatii shafaacadaasoo idakharahaa uu u kaydiyey lahum iyagoo uu u kaydiyey ilahay iyana xaqun xaq weeye kamaa ruwiya sidii lagu soo wariyey fi lahbaari akhbaarta sidii lagu soo wariyey nacam xawdku waa dar nabiga la siiyey sala اllahu calayhi wasalam culimmada qaarkoodna ay ku fasireen inaa acطaynaaka alkowhar alkowharka nebiga la siiyey mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen waa webiga wax wey nebiga axaadiista faraha badan lagu sheegay culimada qaarna waxay yidhahdeen miya alkawtar waxaa loo jeedaa alkhayru اlkaiir khayr fara badan baanu ku siinay ina acطaynaaka alkawar wa min hada alkhayr waxa weeye xawdkan baa ka mida khayrkan la sheegay axaadiista ku soo aroortay xawdka ku soo aroortay waa axaadiis mutawaatirah culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa soo arooriyey bidca waalaaiina صaxaabiya dhowr iyo soddon saxaabi ayaa soo arooriyey axaadiista tilmaamaysa xawdka iyo darka nebiga la siiyey sala allahu calayhi wasalam axaadiista qaarkood way sifaynayaan duulkiisa iyo cardigiisa ayay sifaynayaan qaarkood waxay sifaynayaan aaniyada iyo weelka lagaga cabayo qaarkood waxay sifaynayaan midabka biyahaasi leeyihiin inay biyo waxa weeye cad yihiin inay biyo qabow yihiin inay axlaa min alcasali malabka ka macaan yihiin axaadiista qaar waxay sheegayaan dad baa imanaya oo doonaya inay ka cabbaan horta qofka hal sharba ka cabbaa weligii ma haraadaya baa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam axaadiista qaarkood dad baa imanaya waa la haraadayay maalintaas ma ogtahay haraad baa jira daran ila qoraxdi baa la soo dhaweeyey deetana dad haraadan baa imanaya o soranaya ka cabba markaasaa laga celinaya malaa'igtaa ka celinaysa markaasuu nebigu yii waxaan odhanayaa ummatii ummatii ummadaydii wey ummadaydii wey markaasa waxaa la odhanayaa inaka laa tadrii maa axdauu bacdak garan maysid adiga gadaashaa waxay sameeyeen markaasaan waxaan odhanayaa buu yuri nebigu sala allahu calayhi wasalam suxqan wabucdan liman badela wagayara ha fogaado fogaansho hana la dheereeyo ha dheerayn cidda waxa weeye baddashay ee hayirtay hadyigaygii aan kaga imi ahlu bidca halkaasaa maalintaa lagu jeedinaya oo laga leexinaya darka nebiga sala allahu calayhi wasalam maadaamay sunnadii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo hadyigiisii ay beddeleen oo waxa weeyaan ay bidco ka doorteen axaadiista qaar waxa ku soo arooray inna likulli nebiyin xawdan nebi kasta xawd buu leeyahay xawdku nebi maxamed oo qura uma gaar aha ee nebi kastaba xawd buu leeyahay axaadiista qaar baa ku soo aroortay shaykhulalbaanina uu taxsiininayo tacliiqa uu kitaabkan ku leeyahay alcaqidatu daxaawiya laakiin xawdkeenna xawdka nebigeenna sala allahu calayhi wasalam baa ka weyn oo ka macaan xawdadka kale ambiyada kale والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار